alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii aladab lmufrad lilimaami abi cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhaariyu raximah llahu tacala raxmatan waasica waana darsigeennii lixiyo tobnaad wuxuuna ka bilaabmanayaa xadiiska qaala alimaamu raximah اllahu tacala xadaana bishir bnu muxamed wan insiqaa raawiyatu cabdillaahi bn lmubaarak qala ahbaranaa cabdullaahi bn lmubaarak qaala xadaana abu mawduud abu mawduud xaafidku wuxuu ku dhaafay kaanahu baxar ibnu muusa walam yasid cala dalik waa nin majhuula ah, can sayd mowla qays alxabdaa can cikrima mowla bni cabaasin can ibni cabaasin fii qowlihi tacaala walaa talmisuu anfusakum wla tanaabasuu bilalqaab qaala wuxuu yidhi laa yadcan bacdukum barhkiin yaanu durin calaa bacdin barhka kale yaanu durin ama khabar in laga dhigoo la yidhaahdo laa yadcanu yacni ma duro bacdukum barhkiin calaa bacdin barhka kale ma duro oo loo jeedo waxyaabihii magacyadii xunxumaa iyo naanaysiyihii haysugu yeedhina ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala walaa tanaabasuu bilalqaabi yacnii wuxuu ilaahay leeyahay naanaystii haysku tuurinoo haysku ganina maxaa yeelay bi'sa ismu lfusuuq bacda aliimaan aayaddu markay soo degtay buu marka fasirayaayo cabdulaahi bnu cabbaas waxa uu leeyahay walaa talmisuu anfusakum waxaa loo jeedaa laa yadcan bacdukum calaa bacdin barhkinyuunu barhka kale u durin yaanu dacniyin cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo meesha uu ka damqanayana yaanu dhaawicinoo wax ka sheegin qurdubi sida fii tafsiirihi uu ku warinayo ibnu jariir adabarina uu yani fii tafsiirihi uu ku warinayo cabdullaahi bnu cabbaas waa ka sugan yahay laakiin sanadkan dacfi baa ku jiro sayd mawla qays alxadaa ninka la yidhaha waa majhuul laakiin shawaahiddaa kaluu leeyahay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana wuhayb ibnu khalid ahbarana daa'uud ibn abi hind can caamir ibn shraxiil ashacbi qaala xadaanii abu jabira ibnu daxaak abu jabira bifatxi ljiim abu jabira ibnu daxaak qaala wuxuu yidhi fiina annaga dhexdayada ayay nasalad ku soo degtay fii bani salama qabiilada reer bani salama la yidhaahdo dhexdooday ku soo degtay walaa tanaabasuu bilalqaab aayaddaa marka ilaahay subxaana watacaala naanaysyaha ha isugu yeedhinoo ha isku tuurina aayadaasi markay soo degtay qaale wuxuu qadima calayna rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa noo soo galay oo noo yimi madiinu noogu yimi walaysa minaa iyadoo aanay naga mid ahayn rajulunin ilaa lahu ismaani ilaa laba magaca buu leeyahay nebigaa noo yimi nin kastoo annaga naga midihi laba magacuu leeyahay ayib riwaayada yani tirmidi waxay tidhaahdaa ilaa lahu ismaani aw alaaa ama laba magac buu nin waliba leeyahay ama saddex magac leeyahay ayib fajacala nabiyu sal allahu calayh wasalam suubanuhu wuxuu gudagalay yaquulu inuu leeyahay yaa fulaanu hebelow magacyadii ay ku naanaysayeen ee qofka naanaysta u ahaa marka yacni magicii uu faafo ayuu nebigu wuxuu haystaa magiciisii xaqiiqiga ah yaa fulaanu hebelahu fa yaquuluuna waxay odhanayeen oo ku qowlayeen yaa rasuulalahi rasuulka ilaahyow innahu yaqdabu wuu ka cadhoodaa minhu ay min hada alismi magacan wuu ka cadhoodaa magacani magaciisii caadiga ah maahee waa magacuu ka cadhoodo fanasalat waxaa soo degtay marka walaa tanaabasuu bilalqaabi ayaa ilaahay subxaana watacaala uu soo dejiyey xadiiska ibnu maajah ayaa fii sunanihi ku warinaya yacnii iyo raqamka ah raqamka ah ayuu ku warinaya abu daawuudna iyo ku warinaya tirmidi fii jaamicihi ayuu isaguna ku warinaya raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana alfudayl bnu muqatil qaala xadaana yaiid bnu abilxakiim can xakam ibnu aban alcadani oo nin baa kale jiro xakam ibnu cutaybata alfaqiih isagu dabaqadan ma dhaco qaala wuxuu yidhi samictu cikrima mawla bni cabaas albarbari ayaan maqlay yaquulu isagoo leh laa adrii ma ogioo ma garanayo ayuhumaa koodeba yacnii jacala yeelay lisaaxibihi saaxiibkii u yeelay dacaaman cunto ibnu cabbaas iyo in adeerkii mid martisoorka sameeyey ma garanayee mid kamida mida martisoor u sameeyey midka kale laa adrii ma garanayo ayuhumaa koodebaa jacala yeelay lisaaxibihi saaxiibkii dacaaman cunto u yeelay ibnu cabbaasin ow ibni cammihi ibnu cabbaas miyaa cuntada sameeyey ow amase ibnu cammihi inaanirkii miyaa sameeyey qooyinka qaarkood baa waxay qorayaan ow ibnu cumara waana khada ibnu cabbaas ama inaanirkii miyaa cuntada sameeyey ma garanayo laakiin martisoorun baa laysugu yimi fa baynaa goor aljaariyatu gabadh addoonihii tacmalu ay shaqaynayso hortooda id waqti qaala axaduhu midkood uu yidhi lahaa gabadhii addoontaayd uu ku yidhi yaa zaaniyatu saaniyadiiye ayib faqaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas baa wuxuu ku yidhi dadkii meesha joogay ee martisoorka joogay mid ka mida ayaa gabadhii caayay oo wuxuu ku yidhi saaniyad baa tahay cabdulahi ibnu cabbaas baa marka wuxuu ku yidhi mah dac ka joogso erayga haw noqon in lam taxuduka haddaanay ku xadin oo xadkii aan lagaaga goynin fi dunyaa adduunyada dhexdeeda taxuduka waxay kugu xadaysaa fil aakhirati aakhiro haddaan maanta addoonka sayidkiisa aan xad looga goynayn iftiraagan aad ku samaysay yacnii waa xad xadkaa marka waxaa lagaaga goynayaa aakhiraa lagaaga goynaya wuxuu cabdullahi bni cabbaas uu in lam taxuduka haddaanay ku xadin fi dunyaa adduunyada dhexdeeda haddaan xadkii iyo aad gashay iyo iftiraagii aad ku samaysay aan lagaaga goynin taxuduka waxay kugu xadaysaa fi laakhirati aakhiro qaala ninkii wuxuu yidhi afara'ayta bal ka waran in kaana kadaaka hadday sidaa tahay bal iga war saaniyadan ku sheegay haddayba tahay bal ka war qaala wuxuu yidhi ina allaha alle subxaanahu watacaala laa yuxibu ma jecla alfaaxisha midka afka xun ee waxa xun afkiisa soo mariya ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala almutafaxisha ee xumaatada iyo fuxshiga af xumada iska doondoona midna waa mid dabiiciyan afxumadu ay u tahay midna waa midka iska raadraadiya iska doondoona ilaahay afxumada ma jecla subxaana wa tacaala bal ilaahay wuxuu jecelyahay subxaana wa tacaala dadka hadal wanaagsan in loo dhaho oo alle wuxuu leeyahy waquuluu linnaasi xusnan dadka wanaag u dhaha hadal wanaagsan oo qiimale u dheh ibnu cabaasin cabdulaahi ibnu cabaas alladii midka weeye qaala yidhi ina allaha le subxaana watacaala laa yuxibu ma jecla alfaaxisha midka afka xun ee almutafaxisha yacni marka xumaatada isku kallifee iska doondoon xadiisku waa saxiix saxaxu alalbaaniyu fi ladab almufrad saddex boqol iyo soddon laba boqol iyo raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana cabdulaahi bnu muxamed cabdulaahi bnu muxamed almusnadi ama waa abubakr bn abi shayba qaala wuxuu yidhi xadaana muxamed ibnu saabiq waa muxamed ibnu saabiq yacni atamiimi min kibaar alcaashira qaala xadaana israa'iil bn abi yunis bn abi isxaaq asabici can ilacmash sulaymaan ibnu mihraan alacmash can ibraahim ibnu yasiid annakhaci can calqama ibnu qays annaqaci can cabdilaahi bni mascuud can اnabiyi sal اllau aleh wasalam qaala nebigu wuxuu uhi laysa almu'minu mu'minku maaha ruuxa mu'minkae iimaankiisu uu kaamilka yahay dhammayska tiran yahay bidacaani mid waxdurid badan ma aha wala lacaani mid wax lacdana oo yani carabkiisa wax ka nacdalana maaha wala alfaaxisha mid afxunna maaha walal badii'a mid carab dheerna maaha buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiiskan wainoo soo hormaray laysa almu'minu biacaani wala alacaani wala alfaaxishi wala albadii mid carab dheerna maaha baynu ku soo marnay qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabu maa ja'a fi tamaadux wuxuu baabu yahay wixii ku yimi ammaanta in lagu xeel dheeraado ruuxa aad ammaanayso ku xeel dheeraato tamaadux waa is-ammaanidiyo wa almubaaliqatu fi lmadxi waa ammaanta in lagu xeel dheeraado inaad ka badbadiso qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana aadam ibnu iyaas alcasqalaani qaala xadaana shucbata ibn xajaaj alcataki can khaalid ibnu mihraan abulmanaasil can cabdiraxmaan bni abi bakra yani min iqaati taabiciin can abiihi abu bakra waa nufeyc bn lxaaris ana rajula ninbaa dukira lagu sheegay cinda nabiyi sal allahu caleyh wasalam nebiga agtiisaa lagu sheegay fa asnaa calayhi rajulu ninbaa ammaanay khayran khayr majliskiisa iyo lagu soo qaaday baa nebigu khayr ku ammaanay faqaalabaa ninbaa khayr ku ammaanay majliskii nebi maxamed baa nin lagu soo qaado hebel ka warramaalay markaasaa nin ammaano khayr ku ammaano fa qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi wayxaka warhooge goblame yacnii waa kelmad carabkooda ku caanbaxday oo markii hore habaar ahayd laakiin hadda taraxum iyo naxariis looga jeedo qadacta waad goysay buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh cunuqa saaxibaka saaxiibka luquntiisaad goysay yaquulu wuxuu leeyahay nebigu sal alla aleh wasalam miraaran dhowr jeer buu leeyahay wayxaka qadacta cunuqa saaxibaka saaxiibkaa luquntiisaad goysa dhowr jeer buu ku celceliyay in kaana axadukum midkiin hadduu yahay maadixan miduu xamaanaya laa maxaalata shaki la'aan falyaqul ha yidhaahdo axsabu waxaan u malaynayaa kada wakada sidaa iyo sidaa inuu yahay in kaana hadduu yahay yura mid loo malagelinayo anahu kadalika sida inuu yahay yani mid loo malagelinaya waxasiibuhu midka xisaabinayaana allahu alle weeye subxaana wa tacaala walaa yuzakii u ammaani maayo cala allaahi alle subxaana wa tacaala dushiisa axadan ruuxna haddayba lagama maarmaan ay tahay inuu ruux bini aadana ammaanayo ha yidhaahdo anigu waxaan u malaynayaa sida iyo sidaas laakiin cidda xisaabinaysaa waa ilaahay waxa qarsooniyo waxaa bini'aadamka u muuqda cidda daalacanaysa waa alle subxaana wa tacaala yaclamu khaa'inata alacyuni wama tukfi suduur sawa'un minkum man asara alqowla waman jahra bihi waman huwa mustakfin billeyl wasaaribun binnahaar aadamka waxa u muuqda iyo qofku markuu gurigiisa iyo axwaasha bini'aadamka ka qarsoon uu joogo intaba ilaahay baa daalacanaya marka inuu yidhaahdo laa nusakii cala allaahi axad wallaahu xasiibuhu cidna ilaahay u ammaani mayno ilaahay baa xisaabinaya yacni naxsibuhu kadalika sidaasaannu u malaynaynaa ayaa lagama maarmaan bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya imaamu muslimna kitaabu lbiri wasila raqamka ah ayuu ku warinaya wuxuu warinayaa bayhaqi fii shucab liimaan uu ku warinaya can cadiy bni ardaa wuxuu leeyahy kaana rajulun ninbaa wuxuu ahaa oo min asxaabi nebiyi sal alla aleh wasalam asxaabtii nebiga ka mida idaa zukiya marka la ammaano yaquulu wuxuu odhan jiray isagoo yani markaa ka cudur daaranaya ammaanta ay ammaanayaan wuxuu odhan jiray allaahuma laa tu'aakhidnii bima yaquuluun ilaahu ha ii qabanin waxay leeyihiin warkooda ha ii qabanin waqfir lii mima laa yaclamuun ceebahayga iyo galdololadeydana iyagu ma ogee ilaahow ii dembi dhaaf wixii ceebee aanay ogayn wajcalnii khayran mima yadunnuun waxay malaynayaanna ilaahu khayr iga malaha ii qaadeen qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu sabaax qaala xadaanaa ismaaciil bn abi akariya bn abi saaida ayaa dhalay qaala wuxuu yidhi xadaanii burayd bnu cabdilaahi can abi burda abi burda ibn abi muusa alashcari can abi muusa alashcariyi cabdulahi bnu qays qaala wuxuu yidhi samica anabiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu maqlay rajulan nin buu maqlay yusni ammaanaya calaa rajulin nin ammaanaya dushiisa wa yutriihi kuna xeeldheeraanaya ammaanta ku xeeldheeraanaya faqaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi ahlagtum waad halaagteen ninka oo amase qadactum waad goyseen dahra rajuli ninka dhabarkiisii baad goyseen dhabarkaad ka jebiseen maxaa yeelay ammaanta iyo ku-xeeldheeraanshaha iyo kabadbadinta noocaasa marka looma baahno wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ahlagtum waad halaagteen ninka ow qadactum ama waad goyseen dahra rajuli ninka dhabarkiisii baad goyseen ayuu yidhi nebigu salawatulahi wasalam caleyh xadiiska bukhaari baa kitaabu ladab ku warinaya raqamka konton afraad imaamu muslimna wuxuu ku warinayaa kitaabu zuhdi yacnii raqamka konton saddexaad ibn abi shayba fi lmusanaf buu ku warinaya mujalladka shanaad xadiisku uu tilmaamayaa ruuxa ammaanta la ammaanayo inaan lagu xeeldheeraan qal xadaanaa qabiisa ibnu cuqba qala xadaanaa sufyaan athawri can cimraan ibni muslim aljawni can ibrahim bni yasiid ibnu shariik ataymi can abiihi waa yasiid ibnu shariikin qaal wuxuu ihi kunnaa waxaanu ahayn juluusan kuwa fadhiyaanu ahayn cinda cumara cumar agtiisaanu fadhinay fa asnaa rajulu nin baa ammaanay calaa rajulin yacnii isagoo hortaagan isagoo hortaagan ammaanta ruuxu isagoo kaa maqan iyo isagoo hortaagan waxaa daran isagoo ku hortaagan inaad ammaanto maxaa yeelay wuxuu halis u yahay inuu ku kadsoomo ammaantaa la ammaanayuu ku kadsoomo fa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi caqarta rajula ninka waad boqnogoysay caqaraka allaahu ilaahay ha ku boqnogooye waa habaar soo maa caqarta rajula ninka waad boqnogoysay caqaraka allaahu alle ha ku boqnogooye cumar wuxuu diidayaa ammaanta ku xeeldheeraanshaha lagu xeeldheeraanayo ibn abi shayba ayaa fil musanaf ku warinaya mujalladka shanaad yacnii wuxuu sheekh naasir ku saxiix yeelay adab lmufradka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana cabdusalaam ibnu mutahir qaala xadaana xafsun ibnu qiyaas can cubaydillaahi ibni cumar alcumari waa musaqarkii mukabarka daciifa can zayd bni aslam alcadawi can abiihi aslam alcadawi qaala wuxuu yihi samictu cumara cumar ibnu khadaab baan maqlay yaquulu isagoo leh almadxu ammaantu ruuxa la ammaana dabxun waa gowrac ayuu yidhi qaala muxamedun muxamed ibnu ismaaciil albukhaari wuxuu yidhi yacnii wuxuu u jeedaa idaa qabilahaa hadduu aqbalo ruuxii la ammaanayay uu ku raali noqdo ayb xadiiska imaam axmed baa fii musnadihi ku warinaya mujaladka shanaad tirmidi fii jaamicihi xaakim fi lmustadrak adab lmufradka saxiixu ladab lmufrad iyo raqamka ah ayuu ku saxiixaya Eh, axaadiistaasi waxay diidayaan marka ruuxa in la ammaano ayay diidayaan kuwo kalena way soo arooreen yani qof hor jooga inuu nebigu ammaanay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi sidee baa marka laysu waafajinayaa waxaa laysu waafajinayaa ruuxa nebigu ammaanay salawaatu ullaahi wasalaamu alayhi isagoo hor jooga waa ruuxaan looga baqayn yacnii inuu ammaantaa uu ku kadsoomo aan looga baqayn likamaali taqwaah cabsidiisa iyo alla ka cabsigiisaoo dhammaystiran iyo wa rusuuqi caqlihi iyo caqligiisa aqoontiisa diineed oo raasikha ah. aqoontiisa diineed oo raasikha oo lagu kalsoon yahay ayib iyo sidoo kale inaan yani markaa la ogayn ammaantaa inuu ku fitnoobayo oo aanu ku fitnoobayn marka la diidayna waxaa lagu xambaaraya ammaanta ku-xeeldheeraanshaha ah ee xadkeedii yani markaa la dhaafiyey ruuxana looga cabsi qabo yani inuu ku fitnoobo ammaantaa uu ku fitnoobo waa jamcan bayna aladila adilada ammaantaa wax ammaanaysa qofka isagoo hor jooga nebigu u ammaanay iyo kuwan uu ku diidayo si laysu waafajiyo yaa la ammaani karaa qofkii alla kacabsigiisa iyo aqoontiisa diinadii cilmigiisa uu dhammaystiran yahay isla markaana aan looga baqayn ammaantaa la ammaanaya bini aadamku ay ammaanayaan inuu ku kadsoomo ama uu ku fitnoobo yaan la ammaanayn ruuxa looga baqayo inuu ku fitnoobo ammaantaas uu ku fitnoobo daacadii iyo xiriirkii ilaahay uu la samaynayay cibaadadii iyo udhowaanshihii ilaahayna inuu marka nusqaani ay ku timaado marka la ammaano ruuxa isaga la ammaani maayo waa si laysu waafajiyo dabaraani fii mucjamihi wuxuu ku warinaya nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi ahluljannati man mala allaahu udunayhi min sanaa'i nnaasi khayran wahuwa yasmac ahlujannuhu waa ruuxa ilaahay subxaana wa tacaala dhegihiisa uu ka buuxiyey ayagoo khalqigu ay ammaanayaan isagoo maqlaya markhaati shuhadaaullaahi fil ardi ay ammaanayaan wuxuu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi wa ahlu nnaari ahlu naarku waxa weeye man mala'a allahu udunayhi min hanaa'i nnaasi sharan wa huwa yasmac waa qofka dadku yacni markaa ay maqashiiyaan dhigihiisa alle uu ka buuxiyo iyagoo dadku shar ku ammaanaya kaasa ahlunaar waxaa ka mid a nebigeenna salawaatuullaahi wasalaamu alayhi umar oo hor taagan buu wuxuu ku yidhi cumar buu intuu la hadlaybu wuxuu ku yidhi maa ra'aaka shayaanu shayddaanku kuma arko salikan fajan ilaa salaka fajan hayra fajik adiga cumara wadda ma qaadid ilaa shayddaanku wuxuu qaadaa wadadaada wada aan ahayn soo ammaan maaha waa ammaan isagoo hor wuxuu tilmaamay siddeedda albaab ee jannada ruux looga yeedhayuu tilmaamay markaasaa abubakar su'aal weydiiyo wuxuu yidhi ma jirtaa ruux siddeedda albaab looga yeedhayo wuxuu nebigu yidhi salawaatuullahi wasalaamu caleyh nacam haa way jirtaa wa arju an takuuna minhum waxaana rajaynayaa inaad ka mid tahay kuwa sideedda albaab looga yeedhayo inaad ka mid tahay baan rajaynaya walidalika bukhaarina fiqigiisa sidaasuu isu dabageliyey baabu man asnaa calaa saaxibihi in kaana aaminan bihi wuxuu baabu yahay ruuxii saaxiibkiisa ammaanay haddii uu aamin ka yahay inuu ku fitnoobayo ammaantaas qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa cabdalcasiis bnu cabdilaahi al uweysi qaala xadaanii cabdulcasiis bni abi xaasimin waa saduuqun yani lahu awhaam ayb waa cabdulcasiis bni abi xaasim can suhayl bni abi saalixin can abiihi abi saalix asamaan zakwaan baa loo yaqaan can abi hurayra ana nabiya sal allah aleh wasalam nebigu qaala wuxuu yidhi nicma arajulu abu bakrin ninbaa nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday waa abubakar nicma arajulu nin baa nimco lahaaday oo wanaagsanaaday buu yidhi cumaru yaa weeye marka nicma arajul abuu cubayda nin baa nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacnii waa abuu cubayda nin midka ugu wanaagsan nicma arajulu usayd ibnu xudayr nicma arajulu haabit ibnu qays ibnu shamaas nicma arajulu mucaad ibnu camrin ibnu ljamuux nicma rajulu mucaadi bnu jabal intaasoo dhanba nebigu waa ammaanay salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyagoo horjoogu ammaanay saas buu bukhaari marka u keensanaya ayb nicmana waxaa loo isticmaalaa madxiga iyo ammaantaa loo isticmaalaa marka la leeyahay nicma arajulu yani waxa weeye almaqhsuusu bilmadxi ammaanta midka lagu khaas yeelay bi'sana waxaa loo isticmaalaa damiga iyo ceebayntaa loo isticmaala nebigu wuxuuhi wabisa rajulu ninbaa baasle fulaanun hebel wey wabisa rajulu ninbaa baasle buu leeyahay nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fulaanun hebel weeye xataa cadda ilaa uu tiriyey sabcatan toddoba ilaa uu munaafiqiinta qayb ka miduu tiriyo riwaayo kaluu ku tilmaamo wuxuu yidhi hebel iyo hebel u malayn maayo inay diintayada shay ay ka fahmayaan ayuu yidhi nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh xadiisku waa saxiix yacni saxiixada raqamka ah ayuu ku tilmaamay sheekh naasir raximah اllahu tacaala qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana ibrahim ibn lmundir waa nin siqa waynu soo marnay qaala xadaana moxamed ibnu fulayx waa saduuqun yuhim qaala wuxuu yidhi xadaana abi yacni waa fulayx ibnu sulaymaan jamhuurtu way daciifiyaan ninkan laakiin imaamu muslim wuxuu ka wariyaa hal xadiis oo xadiisul ifki yani markaa ku saabsan bukhaarina yani axaadiis dhowra ayuu ka wariyaa laakiin culimmadu waxay yidhahen waa min baabi alintiqaa axaadiista bukhaari uu ka wariyo waa axaadiis yani markaa uu xulay oo ogaaday inuu waafaqay dadka siqada ah ee ka xifdiga badan ayb can cabdilaahi bni cabdiraxmaan cabdilaahi bni cabdilaahi bni cabdiraxmaan waa saduuqun can abi yunas mawla caaishata radia allaahu canha anna caaishata qaalat waxay tidhi ista'dana rajulun ninbaa idan weydiistay calaa rasuuli illaahi sala allah aleh wasalam rasuulka ilaahay buu idan weydiistay faqaala rasuulu llahi sal alla aleh wasalam wuxuu yidhi bi'sa ibnu lcashiira qabiilada wiilkeedaa baas leh qoyska iyo qaraabada wiilkooda ayaa baasle buu yidhi xumaa yacni qaraabada wiilkeeda falammaa dakhala markuu soo galay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh falammaa dakhala markuu soo galay ninkii nebiga uu soo galay ayuhasha lahu yacnii wuu furfurmay yacnii isagoo weji furan oo faraxsan buu soo dhoweeyey hasha waxaa loo jeedaa idaa farixa wastabshara markuu farxo oo yani markaa uu ku bishaaraystay hasha lahu wuu u furfurmay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wambasada ilayhi yani markaa waa u furfurmay falammaa kharaja arajulu ninkii markuu baxay ista'dana waxaa idan weydiistay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aakharu nin kale faqaala wuxuu idhi nicma ibnu lcashiira nicma waxaa nicmo lahaadayoo wanaagsanaaday ibnulcashiirati qaraabada iyo qoyska wiilkooda ayaa wanaagsanaaday falammaa dakhala markuu soo galay lam yanbasid ilayhi uma furfurmin nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh sidii kii hore uu ugu furfurnaaday uguma furfurnaa nebigu ayb falam yanbasid ilayhi uma furfurmaan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh kamanbasada ila alaakhari midkii kale siduu ugu furfurnaaday walam yahish yani nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi yani umaanu farxin oo xaggiisa ilayhi xaggiisa kamaa hasha alaakhar midka kale siduu weji furfuran ugu soo dhoweeyey falammaa kharaja markuu baxay baan qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow qulta lifulaanin hebel waxaad ka tidhi yacni sidaa iyo sidaa uma hashashta ilayhi waad u furfurantay oo waad u debecday oo weji ku soo dhowaysay adigoo yidhi bisa ibnulcashiira baad haddana weji furfuran ku soo dhowaysay wa qulta lifulaanin hebelna waxaad ka tidhi yacnii nicma ibnulcashiiraad ka tidhi walam araaka kumaan arag sanacta inaad samaysay milahu kii hore sidii aad ku samaysay oo kale qaala wuxuu idhi yaa caa'ishatu caa'ishoy inna min shari nnaasi dadka waxaa ugu shar badan man tuqiya ruuxii laysaga ilaaliye looga baqo lifuxshihi afxumadiisa looga baqo ya dadka ruuxa ugu sharka badani waxa weeye waa ruuxa afxumadiisa iyadoo layska ilaalinayo wanaag lagu soo dhoweeyo kan sharkiisa ha ku moodo qofkani ha ku dhaafo laleeyahay haddii marka yacni ummaddu ay faraha kugu fiiqdo oo markaad soo baxdo la yidhaahdo waa hebel war hebel war hebel hanagu taabanina war hanagula hadlina la yidhaahdo nabigu wuxuu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayhi faida ushiira bilasaabic falaa tacuduuh haddii ruuxa bini aadamku ay faraha ku fiiqaan ha tirsanina oo ha xisaabsanina buu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh bulshada marka muslimkaa ruuxu dhexdooda wuxuu qiimo kaga yeelanayaa akhlaaq iyo dabci wanaagsan inuu dadka uu kula dhaqmo in ummadu markay soo socoto ruuxan ay ku yidilato nafci adduunyo iyo nafci aakhiro miduun inay ka helayso waata nebiga aynu soo marnay salawatullahi wasalaamu caleyh inuu yidhi yacni khayrukum waxaa idinku khayr badan buu yidhi man yu'ammanu sharahu man yurja khayrahu wa yu'ammanu sharah ruuxa khayrkiisana la rajaynayo sharkiisana ummadu ay aamin ka tahay yaa ugu shar badan waxaa ugu shar badan buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh man laa yurja khayra ruuxaan khayrkiisa la rajaynayn walaa yu'ammanu sharahu sharkiisana ummaddu aanay ka badbaadayn waxaan u baahannahay marka ruuxa muslimkaay intaan aakhiro iyo maxkamada caadilka ilaahayba aanu tegin adduunka inuu ku xisaabtamo oo bulshada muslimiinta nafcigiisa uu gaado dhibtiisana uu ka ilaashado dheeftaadi iyo nafcigaagu bulshada muslimiinta ha gaadho dhibkaagana af iyo adinba ka ilaasho yani dadka muslimiinta hogaankooda yani ka ilaasho culimadooda iyo akhyaartooda iyo nindoorkooda carabkaaga ka ilaasho masaajidadooda iyo maamulkooda iyo hoggaankooda iyo taladooda uga dambee ma ujeedaa xaafadaha iyo deegaanada yani lagu nool yahay gudiyada iyo dadka yani markaa talada iyo mas-uuliyadda loo xulay ka dambe bulshada muslimiintu waxay qiimo iyo horumar ay ku gaadhaysaa kala dambayn istixgelin ixtiraam iyo xurmo qofba qofka kale u hayo xadiikan sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin inta hore bisa ibnulcashiira waynu soo marnayoo waa saxiix wa lafdiga yani markaa saxiixaynka ku sugnaa shamaa'il lmuxamadiya waalkhasaa'il lmustafawiyana aynu ku soo marnay intan dambe ninka yani nicma ibnu lcashiira ayaa ku jira qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun yuxsi fii wujuuhi lmadaaxiin wuxuu baabu yahay yacnii wejiga ayuu carro uu kaga hoobinayaa kaga xantoobinayaa oo wejiguu carro kaga shubayaa kuwa ammaanta badan qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana caliy bnu cabdillaah wacaliy bnu lmadini qala xadaana cabduraxmaan bnu mahdi qala xadaana sufyaan athawri can xabiib bni abi saabitin can mujaahid bni jabr almaki can abi macmarin qaala wuxuu yidhi qaama rajulu nin baa istaagay yuni isagoo ammaanaya cala amiirin min alumaraa amiir yani umarada iyo madaxda ka mid ah nin madaxa isagoo ammaanayuu istaagay madaxdan dee kulle had goor dad ammaanoo u nacamlay iska jiraan fa jacala almiqdaadu miqdaad ibnu lswad baa wuxuu gudagalay yaxsi inuu ku hoobinayo fii wejhi wejigiisa aturaaba carrada inuu kaga shubayo ninkii wax ammaanayay buu xantoobo carra ah iyo ciid qaado markaasuu wejiga kaga shubay wa qaala wuxuu yidhi amarnaa rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay baa na an naxsiya inaan ku hoobinno arada iyo ciidda inaan ku hoobino ku shubno fii wujuuhi lmadaaxiina yacni kuwa ammaanta badanee ammaanta mujaasafada iyo xadgudubka iyo mubaalaqada ku samaynaya inaannu wejiga kaga shubno nebi maxamed baana faray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi yacni amaranaa rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay baana faray an naxsiya inaan hoobinno ku shubno fii wujuuhi lmadaaxiina kuwa ammaanta badan wejiyadooda aturaaba carada iyo boodhka iyo buska inaan ku shubno imaam muslim baa fii saxiixii ku warinaya iyo kow raqamka imaam axmedna fii musnadihi mujalladka labaad yacnii raqamka sagaashaniyo afar abu daa'uud dayaalasi boqolkontoiyo sideed buu ku warinaya qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qala xadaana xamaad ibnu salma can caliyi bni abiakam caliy bni abialxakam kunyadiisuna waa abulxakam can cadaa'i bni abi rabaaxin anna rajula ninbaa kaana wuxuu yamdaxu mid ammaana rajulan nin buu ammaanayay cinda bni cumar cabdilaahi bni cumar agtiisuu ku ammaanayay fa jacala bnu cumar cabdilaahi bni cumar baa wuxuu gudagalay yaxu turaaba caradii inuu ku hoobinayo ku shubayo naxwa fiihi ay naxwa famihi ninkii wax ammaanayay dhanka afkiisa ayuu carrada u shubaya marka uu ku saydhaya wa wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal alla rasuulka ilaahi wuxuu yidhi nebi maxamed wuxuu noo sheegay idaa ra'aytum almadaaxiina kuwa wax ammaanaya ammaanta badan markaad aragtaan faxuu ku hoobiya fi wujuuhihim wejiyaashooda aturaaba carrada ku shuba baa nebigu noo sheegay sal alla aleh xadiiskan imaam axmed baa fii musnadii ku warinaya mujaladka afraad abraani fi lkabiir mujaladka sideedaad saxiixadana saxaabadaasi dhammaantood waxay isku waafaqeen nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tarbiyada uu ku barbaariyey inay tahay ruuxa cibaadadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa wanaagsan in ilaahay loo daayo subxaana wa tacaala aan waxba la ammaanin haddii aanu ruuxaasi ruux lagu kalsoon yahay aanu ahayn inaan ammaanta yani markaa laga badin qala alimaam raximah llahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qala xadaana abu cawaana wadaxi bnu cabdillaahi alyashkuri can abi bishrin wa jacfar ibnu iyaas ibni abi waxshiya can cabdilaahi bni shaqiiqin can raja bni abi raja can mixjan alslami ibn ldrac saxaabiga la waa qadiimu lislaam ayib qaala raja wuxuu yidhi aqbaltu waan soo qaabilay oo waan soo gadoomay maca mixjanin mixjan la jirkiisaan soo gadoomay daata yowmin maalin maalmaha ka mida xata intahaynaa ilaa aan ku soo reebtoonaannay aannu soo gaadhnay ilaa masjidi ahli lbasra reer basra masaajidkoodii ilaa aanu soo gaadhnay faidaa buraydat lslamiyu yanii mixjan bay isku qolyihiin burayda ibnu xusayb alaslami ayaa ku sugan calaa baabin albaab buu ku sugan yaho min abwaabi almasjidi albaabada masaajidka ka mida ah, jaalisun xaaluu fadhiyo riwaayo kale qaacidun xaaluu fadhiyo waan isku macno qaale wuxuu yidhi wa kaana fi lmasjidi masaajidka waxaa ku sugnaa rajulu ninbaa ku sugnaa yuqaalu lahu la yidhaahdo yacni sabka yuqaalu la yidhaahdo lahu isaga sakbatun sakba la ku sugnaa ninkaasoo yudiilu salaata salaada dheereeya imaan buu ah falama intahaynaa markaan soo gaadhnay ilaa baabi lmasjidi albaabkii masaajidka markaan soo gaadhnay wacalayhi burdatun waa jumla ictiraadiya wacalayhi ninkaas sakbaa dushiisa waxa ahayd burdatun go'ba ahaa wa kaana buraydatu burayda ibnuxusayb wuxuu ahaa saaxiba minsaaxaatin nin kaftan badan ayuu ahaa saaxiba minsaaxaatin nin kaftan badan buu ahaa faqaala wuxuu idhi a tusallii ma tukanaysaa yo mau kamaa yusallii sakba sida sakba uu u tukanayo ma tukanaysa falam yarud calayhi yani falam yarudda calayhi umaanu celin umaanu naqin mixjanun mixjan wax su'aala yani markaa umaanu celin saxaabiga burayda la yidhaah warajaca laabtay mixjan qaala mixjanu wuxuu yidhi markuu laabtay raggii la laabtay ina rasuula allahi sal allah aleh wasalam rasuulka ilaahay ahada wuxuu qabtay biyadii gacantayda maalin maalmaha ka mida ah nebigu gacanta igu dhegay faindalaqnaa waanu baxnay namshi annagoo soconayna xataa sacidnaa uxudan ilaa uxudan ka fuulnay fa ashrafa wuxuu daymooday nebigu uu qooraansaday cala almadiinati magaalada madiinuu qooraansaday nebigu salawatu ulahi wasalaamu caleyh markuu nebigu yani ayuu wuxuu soo qooraansaday oo ku soo jeestay magaalada madiinu ku soo jeestay qaal wuxuu idhi wayla ummihaa wayla ummihaa min qarya yacnii hooyadeeda ha hoogtee oo qaryo ah. wayla ummihaa hooyadeed ha hoogto min qaryatin qarya ka ahaata yacni waa guulguul yacnii hooyadeed ha hoogtee alla maxaa qaryo iyo degma ah? buu leeyahay ayib yatrukuhaa ahluhaa ehelkeedaa ka tegaya madiinuu sheegayaa ka acmari maa takuunu intii ay ahayd iyadoo ugu camiran markay ugu buuxday ayaa dadkeedii ay ka dhaqaaqayaan ya'tiihaa waxaa imaanaya addajaalu dajaal baa u imaanaya fa yajidu wuxuu helayaa calaa kulli albaab kastoo min qaryat calaa kulli baabin albaab kastoo min abwaabiha albaabadeeda ka mid malakan malag buu ka helayaa falaa yadkhuluhaa geli maayo oo dajaal looma ogola maka iyo madiine hareeraheeda waddo kastoo ka mid ah malaa'ig baa taaganoo dajaal ninka ilaahnimada sheeganaya cawaran ee arliga fasahaadinaya ka ilaalin doona wuxuu yidhi falaa yadkhuluhaa geli maayo wuu yidhi nebigu uma nxadara wuu hoobtay nebigu buurtii uxud buu ka tegey xataa idaa kunnaa markaannu ahaanay fi lmasjidi masaajidka ra'aa rasuululahi sal aleh wasalam rasuulka ilahi wuxuu arkay rajulan yusallii nin tukanayuu arkay nebigu salawatulahi wasalaamu caleh oo wayasjudu wayarkacu sujuudayoo rukuucaya faqaala liya rasuululahi sal aleh wasalam rasuulka ilahi wuxuu igu yidhi man haada kani waa kuma igu yidhi ninkani waa kuma fa akhadtu waxaan gudagalay udriihi inaan ninkaa ammaanayo yacnii waa madxiga lagu xeeldheeraanayo udriihi inaan ammaanayo waa almubaaliqatu fi lmadxi faqultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow haada fulaan wa haada fulaan waa hebel waa nin cibaado badan habeenkii salaatuleil buu taagan yahay waxaasuu sameeyaa faqaala nebigu wuxuu idhi amsik ka joogso okaadi warkaa tartiibtaada laa tusmicuhu ha maqashini ninka ammaanta fa tuhlikahu marka aad halaagto ayuu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh qaale wuxuu yidhi fandalaqa yamshi isagoo soconaya xataa idaa kaana markuu ahaaday cinda xujarihi qolalkiisii agtooda xaasaskiisu ay deganaayeen markuu soo gaadhay laakinahu nafada yadayhi walaalkiisii markuu soo gaadhay nafada yadayhi gacantiisuu firdhiyey macnaha gacantuu haystay saxaabiga gurigii markii la soo gaadhay ile guriga la geli muxuu samaynay wuu sii daayey saxaabigii wuu sii daayey nebigu salawatullahi laakinahu nafada yadayhi gacmihiisuu firdhiyey nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh uma qaala inna khayra diinikum diintiinna waxaa ugu khayr badan macaalimta iyo astaamaha diintiinna waxaa ugu khayr badan aysaruhu midka ugu fudud inna khayra diinikum diintiinna waxaa ugu khayr badan aysaruhu midka ugu fudud salaasan saddex jeer ninkansoo waa salaad badan yahay waa cibaado badan yahay waa kan bay ku ammaaneen nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi inna khayra diinikum aysaruhu diintiinna waxaa ugu khayr badan midda ugu fudud maxaa yeele ilahi wa tacaala wkadalika jacalnaakum ummatan wasada litakunuu shuhada'a cala annaas wayakuuna arasuulu calaykum shahiida diinteennuna waxay u dhexaysaa bayna alghuluwi wataqsiir in laga badbadiyo xadgudub lagu sameeyo iyo waajibaadkii lagu faray inaad ka gaabiso walidaalika baa ibnulqayim yanii in badan meelo ka mida kutubtiisa wuxuu ku tilmaamaa qaacido uu yidhaahdo diinullaahi bayna alqaalli fiihi waljaafi canhu diinta ilaahay waxay u dhaxaysaa ruux xadgudub ku samaynaya iyo mid ka gaabinaya marka nebigu salawaatuulahi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay diintiinna waxaa ugu khayr badan yacnii midda ugu fudud baa ugu khayr badan calaykum hadyan qaasida fainahu lan yushaada hada diina axadu ila qalabah dhexdhexaadnimada ogaada buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi maxaa ruux diintan iskuma adkeeyo ilaa way ka qaalib noqota walan yushaada hada diina axadun ilaa qalabah fasadiduu waqaaribuu buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh isku daya cibaadadii iyo daacadii inaad la timaadaan ilaahay subxaana wa tacaala daacadii iyo waajibaadkiisiina inaad dhodhoweynaysaanisu daya ayuu rasuulku yidhi salawat ullahi wasalaamu calayh qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadiiska hore waa xasan xasanahu اlalbaniyu fi اladab اlmufrad raqamka baabu man madaxa fi shicri wuxuu baabu yahay gabayga wax ku ammaana qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana xajaaj bnu minhaal qaala xadaana xamaad ibnu slma can cali bn sayd bn judcaan waa aciif can cabdiraxmaan bn abi bakra can ilswad bni suraycin qaal wuxuu yidhi ataytu nabiya sal alla aleh wasalam nebigaan u tegey majaalistii nebi maxamed ummadda samaha iyo wanaagga uu ku farayay faqultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow qad madaxtu allaha bimaxaamida ilaahay baan ammaanay ammaanyaal baan ilaahay ammaanay subxaana wa tacaala waan ammaanay wa midaxin ammaan baan ku ammaanay alle subxaana wa tacaala iyo wa iyaaka adiga nebi maxamedaba adiga ilaahayba waa idin ammaanay fa wuxuu yidhi amaa ina rabbaka rabbiga yuxibu wuxuu jecel yahay alxamda ammaanta ayuu alle subxaana wa tacaala jecel yahay maxaa yeelay ilaahay ammaanta isagaana mutaystay wax kastoo bini aadamku uu isku ammaano ama bini aadam lagu ammaanana waa deeq iyo hibo ilaahay bixiyo xaggiisay ka timaada saa marka ammaanta isagaa mutaystay alle subxaana watacaala walidaalika xamida nafsahu naftiisuu mahdiyo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin baad qur-aanka ku arkaysa ama ina rabbaka rabbigaa yuxibu wuxuu jecel yahay alxamda yani ammaantuu jecel yahay alle subxaana fajacaltu waxaan gudagalay buu leeyahay saxaabigu anshuduhu abyadii inaan tirinayo iyo gabaygii fastaadana rajulun ninbaa idan weydiistay duwaalun dheer oo aslacun bidaar fastaadana waxaa idan weydiistay nebiga rajulunin ninkaasoo duwaalun nin dheer ah aslacu oo bidaar leh ama hiiro leh faqaala wuxuu yidhi liya nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu igu yidhi uskut aamus gabayga u kaadi fa dakhala wuu soo galay fatakallama saacatan yacnii saacadiiyo waqhti buu la hadlay nebiga uma kharaja wuu baxay fa anshadtuhu markaasaan gabaygii tiriyey uma jaa'a waa yimi mar labaad ninkii wuu soo noqday fasakatanii nebigu waa i aamusiyey maratayni laba jeer aw alaaan ama saddex jeer buu nebigu sameeyo saddex jeer baa nebiga gabayga ku dul akhriyaya ninkaasi mar uu soo noqdana aamus buu ilahaa gabayga waa joojinayna markuu baxaan marka ahriyay faqultu waxaan man haadaa midkani waa kuma rasuulka ilaahiow alladii kaasoo sakatanii lahu aad ii aamusinayso ninkan aad ii aamusinayso waa kuma qaala wuxuu idhi haadaa nin weeye laa yuxibu lbaaila baailka aan jeclayn nimaan baailka jeclayn badil waxaa la yidhaahdaa yacnii shay kasta oo aan wax macnaa aanay ku jirin baa baadil la yidhaahdaa saa darteed ninkaasi wuxuu ahaa cumar ibnu khadaab buu ahaa gabaygan iyo waxaan la tirinayaa walow mubaaxba ha ahaadee yacni waa shay aan faa'iido iyo wax macnaa aanay ku jirin saa darteed baa loo leeyahay waa nimaan baadilka jeclayn xadiisku waa daciifo albani raximah llahu tacaala fi ladab almufrad raqamka ah ayuu ku daciifiyey qala imaamu raximah llahu tacaala xadana sulayman bnu xarbi qala xadana xamaad bnu sayd bnu dirham can cali bnu sayd bnu judcaan ayaa ku jiray sanadkii horeye sanadkanba waa nin daciif can cabdiraxmaan bni abi bakra can alswad bni suraycin qultu linabiyi sal alla aleh wasalam nebigaan ku idhi madaxtuka waan ku ammaanay wa madaxtu allaha ilaahayna waan ammaanay subxaana wa baabu icdaau shaaciri idaa khaafa sharahu wuxuu baabu yahay icdaau shaacir ninkii shaacirka ahaa gabayaaga ahaa ee afmaalka ahaa in la siiyo idaa khaafa hadduu ka baqo sharahu sharkiisa hadduu ka baqo in la laaluusho maadaama uu yahay mxuu ahaa dadka afka ku xoogsada gabayga uu kugu gabyana uu meel gaadhayo cirdigaaga iyo sharaftaadii uu dhaawacayo in layska laaluusho inay bannaantahay qala alimaamu raximah اllahu tacala xadaana caliy bn cabdillaahi wacaliy bn اlmadini imaam اljarxi wاtacdiil qala xadaana sayd bnu xubaabin wa saduuqun yani ila fi xadiiihi can hawriyi xadiiska hawri uu ka warinayaa la haysta qaala wuxuu yidhi xadaana yuusuf ibn cabdillaahi bni nujaydin can cimraan ibni xuseyn yuusuf ibnu cabdillaahi ibni nujayd ibnu cimraan ibni xusaynin alkhusaaci can abihi cimraan ibn xuseyn wuxuu ka wariyey qaal wuxuu yidhi xadaanii abunujayd abunujayd baa wuxuu ii warramay anna shaacira nin shaacira ayaa jaa'a yimi ilaa cimraan ibni xuseyn buu u yimi fa acdaahu markaasuu siiyey xoolo wuxuu gacanta ku hayay buu siiyey fa qiila lahu waxaa loo yidhi tucdii shaaciran ma gabayaabaad wax siinaysaa masaakiintii iyo fuqaradii iyo intii la rabay in wax la siiyo ma nin gabayaayaad wax siinaysaa baa la yidhi faqaala wuxuu idhi ubqii waxaan baaqi yeelayaa oo aan ilaashanaya calaa cirdi cirdigayga iyo sharaftaydaaan difaacanaya sharaftaydaan waxaan xoolo ku bixinaya in cirdigayga iyo sharaftaydu uu ii nabadgalo ayaan xoolo ku bixinaya ayb xadiika yani marka sanadkiisa dacfi baa ku jira qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun laa tukrim sidiiqaka bima yashuqu calayh wuxuu baabu yahay laa tukrim ha ku karaamaynin sadiiqaka saaxiibka bimaa yashuqu calayhi wax dhibaya ha ku karaamayn martisoor baad u samaysay waad soo dhowaysay muqaabalo fiican baad u samaysay laakiin martisooryadaadu waa inaanay noqon wax isaga dhibayoo dhib haya shaykh اljamaaca abu muusa albasri qaala xadaana mucaad ibnu mucaad qaala xadaana ibnu cawn can muxamed ibnu siriin ibnu cawn waa cabdilaahi ibnu cawn ibni ardabaan can muxamed ibnu siriin qaala wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen selafku yaquuluuna kuwa yidhaahda laa tukrim sidiiqaka saaxiibka ha ku karaamaynin bimaa yashuqu calayhi wax isaga dhibaya ha ku karaamaynin yani waa saxiixulisnaad adabulmufradka baabu ziyarati siyaaradiibuu baabu yahay booqashadii ruuxa muslimka ruuxa kale muslimka ilaahay dartuu u booqanayay xadaanaa cabdulaahi bnu cumaan qaala xadaanaa cabdulaahi bnu lmubaarak ahbaranaa xamaad ibnu salma can ibnu sinaan ashaami ibnu sinaan ashaami yani waa nin xoogaa uu ku jiro yani markaa can cumaan bni abi sawda can abi hurayrata can nabiy sal alla aleh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa caada rajulu ninku hadduu booqdo akhaahu walaalkii hadduu booqdo awsaarahu ama uu siyaarto booqashada caada waxaa loo leeyahay wuu jiran yahay jiradaa darteed baad u booqata zaara marka la leeyahayna waa booqasho iska caadiyo ninkan la booqanayo awsaarahu ama uu siyaarto qaala allaahu lahu ilaahay baa wuxuu ku odhanayaa subxaana wa tacaala dibta waad wanaagsanaatay fariin baa xagga ilaahay malagu uga keenaya wadaaba waa wanaagsanaaday mamshaaka socodkaaguna waa wanaagsanaaday wa tabawa'ta waxaad ka diyaarsatay mansilan boos iyo deegaan baad ka diyaarsatay filjannati jannada dhexdeeda socodkaagiina waa wanaagsanaaday adiguna waad wanaagsanaatay martisoorna waxaad u heshay boos ka mida ah boosaska jannada jannadaad guri ku leedahay baa la odhanaya waa qiimaha ay leedahay booqashada ruuxu uu booqanayo qofka muslimka ah tirmidi ibn maaja iyo xaakim baa warinaya saxiixada qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana bishr ibnu muxamed qaala xadaana cabdulaahi bnu lmubaarak can ibni shawdabin qaal wuxuu yidhi samictu malik ibnu diinaar baan maqlay yuxadiu isagoo xadiiska ka tebinaya can abi qaalibin abu qaalib waa saduuq can ummi darda ummi darda waxaa laga wariyey ummu darda alkubra qaalad waxay tidhi zaaranaa waxaana soo siyaartay oo na soo booqday salmaanu salmaan baa naga soo booqday min almadaa'ini madaa'in buu naga soo booqday ila shaami shaam buu noogu yimi maashiyan isagoo lugaynaya wa calayhi dushiisana waxa ahaa kisaa'un iyo wa andara wardin iyo surwaal gaaban surwaalka jilbaha ka hooseeya maxaa la yidhaahdaa idinka hadda tricota tirahaan miya luqadiinna idinka waa tricota umalayna waa surwaal gaaban oo kuwan khamiisyada an ka hoos gashanno oo xoogaa jilbaha ka hooseeya maxaa la yidhaahdaa buume maaha ya dabagaab <laughs> dabagaabkii hore wa ayb dabagaabku waa intaa bawdyaha buu joogaa laakiin kan wuu ka hooseeyaa ilaa jilbaha ayuu daadega alfalaax <laughs> eh, qaal wuxuu yidhi yacni wuxuu u jeedaa saraawiilan yani saraawiil buu u jeedaa mushmiratan xaydxaydan surwaal xaydan oo dhudhummada jooga ayuu ujeeda ayib qaala ibnu shawdab wuxuu yidhi ru'ya salmaanu salmaan baa la arkay wacalayhi dushiisa waxa ahayd kisaaun go madmuumu ra'si yacnii madaxiisu uu daboolan yahay saaqidu ludunayni dhegihiisu yacni marka ay dhacsan yihiin oo dhegaha aan qarinayna yacni dhegihii ay soo baxsan yihiin yacni wuxuu ujeedaa annahu kaana wuxuu ahaa arfasha yacni mid deldillaacsan ama haddii ilaahay ku runya dheguhu ay banaan yihiin buu ahaa fa qiila lahu waxaa luu yidhi shawahta nafsaka naftaadii baad dullaysay baa lii waad is-ihaanaysay mahad dhar fiican go'an madaxa aan kuu qarinayne xoogaa dilaacu uu ka muuqda ee duugu uu ka muuqdo dhar fiican maad qaadatid shawahta waad xumaysay nafsaka naftaadii baad xumaysay qaala wuxuu yidhi ina alkhayra khayru khayrku waa khayrka aakhiro ayuu yidhi nebigu salawaatulahiayuu yidhi saxaabigu radia allaahu canhu ina alkhayra khayru alaakhira khayrku waa khayrka aakhiro ayuu yidhi ayb macnaha wuxuu u jeedaa saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waxay mulaaxadaynayaan inoo soo socota salafku ay mulaaxadayn jireen dharka duugga ah oo ruuxu uu labisto iyo muuqaalkiisa oo uu wax ka bedelo uu isbasaaseeyo kama turjumayso cibaadadiisa iyo dhaqankiisa kama turjumayso bal waxaa nabigeenna ka sugan salawatullahi wasalaamu alayhi in allaha tacaala yaquulu yacni alle subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay eh, in allaha tacaala idaa ancama calaa cabdihi yuxibu an yara asara nicmatihi ilaahay hadduu addoonka u nicmeeyo wuxuu jecel yahay raadkii nicmadu inay ka muuqato dushiisa inay ka muuqato marka dhar liitaan gashaday cibaadadaan uga jeedaa khamiis jeexjeexan baan gashanayaa yacni markaasi cibaadada xidhiidh lama lehe adugu dharkaaga hagaajiso wallah subxana watacaala aclam bisawaab aclaa wabilahi towfiiq